ay sidaa yeelaan nasaaro dambaba lama arkeen way ogaadeen waxay yidhien waryaade eh, waan ogsoonay ninka inuu run sheegaye iyaana anaga la habaarsanay way iska dhaafeen uma bacdigeeda nabtahil aan habaarsano oon ilaahay intaan u run aan habaarsano fanajcal aan yeel lacnat allahi ilaahay lacnadiisi cala alkaadibiina kuwuu been sheegay nabi ciise ka been sheegay korkooda lacnad ilaahi ha ahaato ina haadaa kan kadi lasoo sheegay lahuwa isaga alqasasu qiswey alxaqu xaq ah qisada xaq ee nabi ciise ku saabsan ee toosankan kan wey wamaa min ilaahin ilaah ma jiro ila allaahu ilaahii maayo nabi ciise ilaah ma aha waina allaha ilaahi lahuwa isaga alcasiizu kii cizile wey alxakiimu ee xikmad u saaxiib ah fain tawallow haddii ay jeestaan oy diidaan xaqaa lasoo sheegay ay diidaan in la habaartamo lase ay diidaan فإن الله إلهي علينا كأغان شبروي بالمفسدين كو فساد أو فسادية إيه فساد كبرى إلهي أغان شبروي وأيضا لو جيدا قلت أهل محمد يا أهل الكتاب كتاب أهل الكيسيو تعالوا قالي إلى كلمة كلمة انتكاء قالي كلمة رأسه سواء سمن بيننا أنك إيا بينكم إذا كنت أحدين قسمنا أقالي كلمة سمنها أنا الحق أيضا أنا أصأ oohanaynin idinka xaggiina aan u ahayn aan ku sinannahay u kaaliya kelimadaas waa maxay anlaa nacbuda inaanan caabudin ila allaha ilaah maahay walaa nushrika aanan shariig yeelin bihi ilaahay shay-an shayn aan ugu shariig yeelin walaa yatakida inuusan samaysanin bacduna anaga qaarkaayiga bacdan bacdaga kale arbaaban rabbiyaal aan ka samaysanin min duuni illaahi ilaah ka suko kelimadaas oon ku sinannahay u kaaliya leh fain tawalluu haddii ay jeestaan ay diidaan faquuluu dhahaada haddaa tihiin ma arkaysaa ummadda wax mu'miniinta la sheegaya oo nabigeena ka mid yahay fain tawalluu haddii ay jeestaan kelimada ay ku siman yihiin in lawad raaco hadday ka jeestaan faquuluu dhahaada haddaa tihiin mu'miniintii ishhaduu marakaca ahlukitaabu biannaa anagu biannaa anagu muslimuuna in anagu muslimiin nahay oo ilaahay aan u hogaansannahay ka marag oo idinka aanad ku jirin ka marag kaca haddaad diidaan sidaasi waxaad tidhaahdeen haddaad tihiin mu'miniintii ahlu kitaabo marag ka noqda inaa anagu aan nahay kuwa rabbi u hogaansan oo rabbi ateecay inaa anagu nahay oo idinku aada diideen idinku ka marag kaca ila idinku muslimiin ma tiidin yaa ahla lkitaabi kitaabka ahlkiisiyo halkaasay qisadii ku dhammaatay nabi ciise yaa ahlalkitaabi kitaabka ahalkiisiiyo lima maxay baa tuxaajuuna aada u doodaysaan fii ibraahiima nebi ibraahim maxaad ugu doodaysaa nebi ibraahim bay ku doodayeen yahuud iyo nasaaro yahuud waxay leedahay nebi ibraahim yahuudi buu ahaa nasaarona waxay leedahay nebi ibraahim nasaaro ahaa way ku doodayaan kolka waxaa li maxaad ugu doodaysaan wamaa unzilat lamaba soo dejinin atawraa tawraada lama soo dejinin waa nabi muuse lagama soo dejinin walinjiil injiilna lama soo dejinin oo nabi ciise lagama soo dejinin ilaa min bacdi nabi ibraahim bacdigii maayo nabi ibraahim markii tawraad nabi muuse lagu soo dejinayeen ee ka dambaysay nabi ibraahim waa hore dhintay markii injiil nabi ciise lagu soo dejinayeen way ka dambaysay injiilshaasoo nabi nabi ciise nabi nabi ibraahim waa hore dhintay kolka isaga oo labadaba ka horeeyey yahuudnimadan waxay ku dhalatay nabi ciise markii tawraad lagu soo dejiyey nasaaranimadan waxay ku dhalatay markii injiil lagu soo dejiyey nabi eh, eh, ciise nabi ciise kolka nebi ibraahim labadaba waa ka horeeyey isagoo ka horeeyey intaasoo sanawaad oo boqolaal sano ka horeeyey diin oo ka horeeyey miyaa la odhan karaa diintaasoo haystay yahuudiyadii wayba ka dambaysay isagoo horeeyey miyuu taa dambo loo loo aanayn karayo wamaa unzilat itawraatu tawraad lamama soo dejinin oo yahuudnimada iyada ay ka dhalatay walinjiilu injiilna lama soo dejinin oo nasaaranimada ay ka dhalatay ilaa min bacdi nabi ibraahim bacdigiis maayo afalaa tacqiluuna war miyaanaad caqli lahayno hadalkiinasi inuu sax ahayn miyaana garanayn oo qof horeeyey anaan la odhan karayni diin ka dambaysibu ka mid yahay haa antum idinku haa ulaa'i kuwana haa antum idinku haa ulaai kuwaana tihiin xaadajtum waa doodeen fii maa lakum bihi cilmi wixii idinku cilmi aad ku lahaydeen yaad ku doodeen nebi muuse arrinkiisa iyo towraat iyo nebi ciise iyo arrinkiisa iyo injiil oo cilmi aada u leedihiin oo kutubtiin ay qoraysa yaad ku doodeen <coughs> falima maxay baa tuxaajuuna aada u doodaysaan fii ma laysa lakum bihi cilmu waxaan idinku cilmi idinku sugnaanin oo kitaabkiina aan lagu sheegin ee qisadiisa aan lagu sheegin waa nebi ibraahim wey laguma sheegin inuu yahuuddan haysto laguma sheegin inuu injiil haysto oo nasaarada cilmi uma laha iyaga marka lee cilmi bay leeyihin cilmiga looma jeedo cilmi dhab ah laakiin wax iyagu ay cilmi u leeyihiinta waxaa loo jeeda wax kutubtooda ay sheeg kutubtooda ay taxriifiyeen waxyaalaha ay sheeg oo iyagu gacanta ay ku hayaan ayaa loogu dhigay cilmi haa antum idinku haa ulaa'i kuwaanaad tihiin xaajajtum waa doodeen xaajajtum waa doodeen fiimaa laysa fiimaa lakum bihi cilmun wixii idinku cilmi idinku sugnaaday oo hortiini yeeli kutubtiin aad ku akrinayseen yaad ku doodeeno wixii idinku aada haysan baad ku muranteen yaa dooda idinka dhexaysa oo nabi ciise iyo nabi muuse iyo kutubtii lagu soo dejiyey siday u socotay iyo aad ku doonteen oo isu khilkhilaafteen ood ku murugteen kolka falma tuxaaduuna fii ma laysa lakum bihi cilm waxaan idinku cilmi u oo ka horeeyey waxyaalo aad haysataan maxaad ugu dooraysaa wallaahu ilaahay yaclamu waa ogyahay ibraahim iyo xaalkiisii idinka horeeyey xaalku waa yahay wa antum idinku laa taclamuuna ma ogidin arrintaasi waa kan haddaba haddaa la sheegaya xaqiiqdii maa kaana ma ahaanin ibraahimu ibraahim yahuudiya ku yahuud loo aanayey ma ahaanin loo nisbiye walaa nasraaniyin ku nasraani loo aanayena ma ahaani walaakiinse lagu noqoyo kaana wuxuu ahaaday xaniifan ku leexanaya oo adyaankii baadilada cidil kusoo leexanaya oo islaamka usoo leexanaya u ahaaday musliman muslim buu ahaaday ku rabbi u hogaansan buu ahaaday sidiina oo kale ma aha wamaa kaana mana ahaanin nebi ibraahim min almushrikiina mushrikiintana ka mid ma ahanin diimaha waktigaa joogay yahuudinimada nebi ibraahim ka mid ma aha nasraanida nebi ibraahim ka mid ma aha mushrikiintaas carabta ana ka mid ma aha intaas midna ka mid maaha qolo sheegin karta ma jirto waa iskaga faanaysaan mooyaane intaas idinka aad tihiin yahuudnima iyo nasaaranima iyo mushrik saddexdaas midnisan ukuma laha nabi ibraahim ina ibraahima nabi ibraahim ina awla naasi dadka kan ugu haboonaansho badan biibraahiima ibraahim ugu haboonaansho badan laladiina kuwii wey itabacuuhu isaga raacay dabinkiisi waagoodna walaa kuwii isaga raacay weeye iyo wahaada nabiyu nabigan oo nebi mxamed ah calayh الsalaatu wasalaam iyo waladiina aamanuu kuwii nebi maxamed rumeeyey saddexdaas qaybood yaa nebi ibraahim ku haboonaansho badan yahay nebi ibraahim saddex qaybood baa sheegan karta gabalkiisii kuwii raacay oo nebi ibraahim raacay oo caruurtiisii ugu horeysay kaas kuwii kan kale wuxuu ihi nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo isaguna ku socda milata ibraahim iyo kuwa nebi maxamed raaca ummadda nebiga caleyhi salaatu wasalaam saddexdaasaa nebi ibraahim ku habboonaansho badan yahay amaa yahuud iyo nasaara iyo mushrikiisha dhukuma laha wamaa kaana ma ahaanin nebi ibraahim min almushrikiina mushrikiinta mid kamid e ah ma ahaanin waxaan leenahay wahaada nebiyu iyo nebigaan iyo aladiina aamanuu ina awla nnaasi dadkan ugu habboonaansho badan biibraahiima ugu habboonaansho badan liladiina itabacuuhu kuwii isaga raaciyay jabinkiisii iyo wahaada nabiy nabigaa nabi maxamed ewey iyo ladiina aamanuu kuwii nabi maxamed rumey wallaahu ilaahina waliyulmuminiina muminiinta iyo weliy amar u yahay muminiinta intaa ka kooban nebi ibraahim kuwii raacay nebi maxamed kuwii rumeeyey kuwaasa muminiinta ah muminiintaas sidaa iskugu xiran ilaahay baa weli u ah wadad waxay jeclaatay daaifatu jameecaad oo min ahlilkitaabi ahli kitaab ka mid ah low yudiluunakum inay idin lumiyaan niman ahlu kitaabka oo yahuudi weliba ah ayaa muslimiinta qaarkood intay u yeedhan oran jira war yahuudi noqda iska dhaafi diintan oo wada nabi maxamed kolka taasina waa baadinimo wamaa yudiluuna mana luminayaan ilaa anfusahum naftoodu maahay markay saas oo kale dadka xumaanta ugu yeerayaan muslimiinta waxa weeye naftooday luminayaan wamaa yashcuruuna mana oga inay naftooda luminayaan ma kasayaan waa qof baadinimo ku jira oo haddana baadinimadiisa aan dareemayni way dhibaato badan tahay yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow lima maxay baa takfuruuna u kufrinaysaan biaayaati illaahi ilaahay aayadihiisa maxaad ugu kufrinaysaan aayadihii ilaahay kutubtiina ku tiili oo nabi maxamed nabinimadiis in ay sax tahay in qur-aan lagu dejinay caddaynaysay aayadahaas iyo aayadaha kale qur-aankan ku jira oo sidaas caddaynayo aayadaha ilaahay maxaad ugu kufrinaysaan wa antum idinka oo tashaduuna marag ka ah marag baad ku idinkoo ka marag ah inay aayadahaasi sax yihiin oo nebi maxamed lownimis ay sax yihiin aayadihii kitaabteena ku yiila ay sheegayeen iyo aayadahan qur-aankan ku jira ay sheegayan idinkoo ka marag ah inay sax yihiin maxaad uga kufrinaysaan waxa foolxumo ah waxay ka marag yihiin oo ogyihiin inay ku kufriyaan yaa ahlalkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow limaa maxaybaa talbisuuna aada u dheehaysaan alxaqa xaqa aada u dheehaysaan bilbaatili baatil aada ugu dheehaysaan baatilkii xaqa isku nabiga nactigiisa tilmaankiisa kutubtooda ku jirtay iyay qariy markiisa iyay baail iyay ku bedelaan baail bay ku bedelaan wataktumuuna maxaad u qarinaysaan alxaqa xaqa maxaad u qarinaysaa oo sida aad taqaanina kutubtiin aad ku taqiineen oo ilahay idinka soo dejiyey maxaad u qarinaysaan wa antum idinka oo taclamuuna og wa qaalat waxay tihi daa'ifatun jameeca oo min ahlilkitaabi ahlilkitaab ka mid ah aaminuu rumeeya biاladii kii unzila lasoo dejiyey calى اladiina aamanuu kuwan mu'miniinta ah qur'aankii lagu soo dejiyey rumeey wajhan nahaari maalinta awalkeeda rumeey maalinta wejigeeda manaa awalkeeda rumeey wakfuruu kufriya biاladii unzila calى اladiina aamanuu ku kufriya aakhirahu aakhira nahaarina ku kufriya lacalahum waxay mudan yihiin kuwaas mu'miniinta ah oo aladiina aamanuuda ah yarjicuuna inay kasoo noqdaan diintooda yay mudan yihiin waxa siyaase ay samayn jireen ahlu kitaabka si mu'miniinta ay kitaabka qr-aanka iyo nabigeena ay ugu fogeeyaan waxaweyn waxay samayn jireen iyagoo isku duuban ilaan ahlu kitaabbi ahayna cilmi bay leeyihin waxay ku tashadeen inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aanka lagu soo dejiyey inay rumeeyaan oo aroortii ay yimaadaan oo nebiga la fadhiistaan nebiga la fadhiistaan hibil iyo hibil iyo hibila oo diinta yahuudda caalimiin ku ah ayaa soo tashaday aroortii bay nabigu u imaanayaan bes way la fadhiisanayaan sida muminiinta ula fadhiisato oo kale kolkaasa dadkii waxay odhanayaan bes way nabi maxamed nabinimadiis in sax tahay maanta sii caddaatay maxaa yeelay hebeloo kutubtii hore tawraad aada u yaqaan injiil aada u yaqaano iyo hebel iyo jamaacadka culammada waaweyn ah ayaa maanta soo raacdo ku qanacday nabiga inuu nabinimadiis ay sax tahay qur-aankan inuu sax yahay bay ku qanceen saasay odhanayaan dadki kolka markii dadka ay sida is yidhaahdaan nimanka waaweyn baa soo raacay waa toosintii muminiintii ay is yidhaahdaan iyo markii galabtii ay tahay nabiga oo wacdinaya oo hadalkii wado iyo intay ayr uruursadaan ka baxayaan maxay saa u yeelayaan inay muminiinta ay yidhahdaan kolkaa war nimankan waaweyne saaka noo yimi ee diinta soo galay hadda waxay meesha ugu insixaabeen ugu kaceen waxbay ogaadeen waxbaa meesha ku jira ma arkaysa waxbay ogaadeen waxbaa meesha ku jira kolka muminiinta saas ay ugu tagto saasay rabaan shib waa la aamusaya afka laga hadli maayo aroorti baa la imaanaya hebel iyo hebel wey kolka waa la arkay waxaa la war maanta fiicana nebiga xaqii oo waray u caddaa markay galabtii tahay iyo iyagoo shibci bay baxayaan kolka maxay leeyihin kuwaan ha is yiraadeen nimankan waaweyne kutubta hore yaqiini waxbay meesha ku arkeen waxa anigu noo muuqani ay ku arkeen waa jid lagu isticmaalo wey oo dadka dadka lagaga diriyo kolka saasay samayn jireen waa jid xun wey saasay samayn jireen waa dagaal aada iyo aada u xun weeyaan ee dadka dareenka lagu abuuray afka lagaala hadli dareenkaasaa lagu gelinaya taas oo kale jidkaas waa jid aada iyo aada u fool xun anugu hadda waxaa weyaan arrimahaas oo kale waxaan ku arkay arrimahaas arrimo lamid ah iyaa nimankan dhallinyaradoo isku khilaafsan iyaa ku kici jireen waa dhexda nin baa la oranaya sheekh waa lama ogol kaali muxaadarana si saas oo kale waxbaa la oranaya wax noo sheeg waa lagu soo uruura markuu bilaabaa laga dareera waxba loo sheegay mara kolku waxaa leey sheekhan meeshuu ku jira firqada ku jirga xuntaa saas oo kale ku shaqaysan jireen waxyaalkaas oo kale isku shaqaysan jireen dadka aad arkaysaan diinta inay wara aada muuraysaan badan ba ku jira haddaad u fiirsataan u fiirsataan iminka ad anugu baddaas ma geli karo laakiin waxaa loo heshiin layahay waxaasa ka mid a ah. qoliway iminka iyada is aragto dagaalkaas oo kale ku dhex jiro kolka diinka ilaahayna waa xaq waa jid toosan wey waxaas oo kale shaqadaas oo kale waa in iska dhaafa walaa tu'minuu walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum aayaddaani ilaah waxay leedahay waa aayad adag wey macaani badan baa laga bixiyaa laakiin hal macnoo baan ka soo qaadanaynaa weliba hadalka waxaa wata muminkii ahlu kitaabka ah waxay yidhaahdeen taas tii hore mid ba ahayd tan kale waxa wey waxay yidhahdeen walaa tu'minuu ha rumaynina waa dagaalkii ay mu'miniinta ku wareen maan wadnaa inay aroortii soo galaan ay rumeeyaan galabtiina ay ka tagaan sida dadka ay dareen u guliyaan kaasu mid wey tan kale tallaabadan hadda soo socotana way samayn jireen walaa tu'minuu ha rumaynin haddaa tihiin ahlu kitaabkii an yu'taa in la siin axadun axad in la siin mithla maa uutiitum wixii idinkoo la idin siiyey oo nebi ah oo kitaab ah إلى إيه وحا لسي مدين والسي ومدين موسى لسي كتاب والسي وتوراة بالسي سدهاس أو كلا ما أركيسا وحا إذن كل إذن شيء أو نبي أو إيه كتاب كاس أو كلا إنه أحد غير كين لسينا يه هالرمينين ولا تؤمنوا هالرمينين أن يؤتى إن لسينا يه بأن يؤتى إن لسينا يه أحد أحد أو إذن كل غير كين أه mila maa uutiitum wax idinkoo la idin siiyey oo nebi iyo kitaab ah wax la mid ah in axad keyrkiina la siinayaay ha rumaynin oo yuxaajuukum ama inay xujada idinkaga raynayaan kuwaa kale jameecadkaas kale idinku keyrkiin oo axadka aan ku cabirnay inay xujada idinkaga raynayaan cinda rabbikum rabbigiina agti inay xujada idinka helayaan oo idinka qaalib noqonayaan taasi ha rumaynina ilaa liman qof maahay ha u rumaynin tabiica raacay diinakum diinkiina raacay oo diinkiina ku dhegan maahay yacni waxay leeyihiin iyagoo nebina waa la siiyey kitaabna waa la siiyey in ummad idinku aanad ahayn nebi la siinayo oo sida nebi maxamed oo kale kitaab qur-aanna la siinayo oo qur-aanki kitaabna la siinayo sida qur-aanka oo kale ah taasi inay jirto waa sax in ilaahay oo siin doono ummaddan nebi maxamed iyo kitaab qur-aani oo siinayo way og yihiin way yaqaani way yaqaani kolka inay sidaas jirto iimaankaasi ha u muujinina ilaa ninka diintiina ku dhegan maayo ee haddaad u sheegtaan kulliba aan diintiina ka tegayno ninka diinta yahuudda ku dhegan ee kulliba haddii sida runta ahee loo sheego aanan ka baxaynin kaas baad oranaysaan bar waxa weeye ummadaana nebi maxamed iyo ummaddiisa way toosin yihiin nebi maxamedna waa toosin yahay qur-aanku lagu soo dejiyeyna waa toosin waa xaq hadalkaas waxaad ku odhan kartaan keliya ninka yahuudnimada ku dhegan ama ninka kale haddaad ku tiraahdaan wuu raacayaa hadalkaas sirta ahee dhabta ah nebi maxamed iyo ummaddiisa way toosin yihiin oo kitaabka inagana la siiyey oo nebigeen inagana la siiyey oo kale weeye waa xaq kutubteenaa noo sheegtay waa wax jira oo waa wax jir wey laakiin iimaanka caynkaas oo kale ah ha u muujinina ilaa ninka diintiina ku dhegan low xataa haddaad u warantaan aanan ka tegeyn maayo kuwa kale haddaad u warantaan oo mushrikiinta ah ama kuwa kale ahooga aan ah hadii loo sheega iska leexanaya kuwaas arrintaan ha u sheegeen waa laydinka kala yaacaya warka waa laba sheegay laba shay bay rumaysan yihiin iyagu wixii la siiyey wax lamid ah in keyrkooda la siiyey inay jirto way rumaysan yihiin kutubtooday ku taalla waxay kaloo rumaysan yihiin nimankaas oo la siiyey kitaab iyo qur-aan iyo nabi la siiyey haddii beri ilaahay agtiisa lagu xujaytamo xujada inay iyagu helayaan oo ay ka raynayaan yahuud maxaa yeelay waxay odhan karaa in nebigeena oo sax yahay qur-aankeena oo sax yahay kitaabkiina lagu sheegay kitaabkooda lagu sheegay kitaabkooda naftiisaa sheegay bay odhanayaan kolka xujada iyagaa helaya kolka labadaa shayba way ogsoon yihiin way rumaysan yihiin in nebi maxamed iyo qur-aanka in la siiyey ummad aan yahuud ahayn waxay kaloo rumaysan yihiin ummaddaasi inay xujada ilaahay agtii markii lagu xujaytamo ay xujada ka helayaan way ogeysan yihiin way ogsoon yihiin labadaas way rumaysan yihiin haddaba iimaankaas sidaas aada u rumaysan tihiin sidaas inay sax tahay oo jirta aad rumaysan tihiin ha u muujinin ilaa ninka diintiina ku dhegan oo haddaad u sheegtaanna aanan ka tegaynin maadaama idinku weli aad haysataan maadaama weli idinku aada haysataan saasay leeyihin waa dagaal kale wey runta ha sheegina macnaha waxa weeye runta ha sheegina ilaa ninka idinku idin raacsanoo diinkiina ku dhegan inay idinku ka baxdaan mahe aan ka baxaynin kaas maahae nin kale ha u sheegin haddaa u sheegtaan bas nebi maxamed bay wada raacayaan kulligood walaa tu'minuu ha rumaynin wey yani waxaa loo jeedaa yani iimaanka ha muujinin wey walaa tu'minuu ha rumaynina oo iimaanka ha muujinina bian yutaa an yutaa in la siinayo axadun axad mila maa uutiitum wax idinku la idin oo min minaannabiyi walkitaabi ah wax lamid ah in la siinayo oo yuxaajuukum ama kuwaas la siiyey inay xujada idinkaga raynayaan cinda rabbikum rabbigeen agti inay idinkaga raynayaan labadaasi ma arkaysaa rumaynta aada rumaysan tihiin ha u muujinina ilaa liman qof maayo tabiica raacay diinakum diinkiina raacay maayo haddii kale dadka baa idinka tegayaa wey oo nebi maxamed dad buu yeelanayaa qul dheh nebi maxamedow way soo dhexgashay kolka qul dha ina alhudaa hanuunka huda hudallaahi ilaahay hanuunkiisa wey yacni idinka shirqoolaadka aad samaynaysaan waxba dhibi mayso ma arkaysa hadda idinku sidaa tidhaahdaan ilaahay qofku hanuuninayaa qofkuu hanuuninayo isagaa ku shaqa leh ilaahay qofku hanuun la damco oo nebi maxamed iyo mu'miniinta inuu raaco la damcaayo shirqoolaadka aad samaynaysaan waxba ka dhibi mayso qul ina alhudaa huda allahi hanuunku waa hanuuninka ilaahay waa jumla muctarida ay soo dhexgashay yacni ficilkii iyo mutacalaqiisii soo dhexgashay wey qul dha ina alhudaa hanuuninta hudallah ilahay hanuunintiisa wey oo ilaahay hadduu la damaco qofku inuu hanuuno oo nebi maxamed oo raacay idanku shirqoraadka aad samaynaysa kama horjoogsan karto قل إن الهدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجوكم عند ربكم قل ده النبي محمد إن الفضل فضلك بيد الله إلهي قعنتي سكسه نار يؤتيه فضل ذات إلهي وصية من يشاء قفه دونوسية هذه أد وحاسو إذا الحاسد من أرسل ما النسان فضلك إلهي بأسكله نبي النمران يا فضل كمده iyo ilaahay idinku ku hanuuninayo nebinimadaas iyo islaamka oo laisku hanuuniya fadliga ka mid ah fadligaas ilaahay ilahay gacantiisa ku sugnaaday man yashaa qofka doono siiya iminkan nebi maxamed buu siiyey iyo intii raacday wallaahi ilaahi dulfadli lcadiimi fadligeynkii u saaxiib ay wey qul ina alfadla biyadilah yuutiihi man yashaau wallaahi ilaahi waasicun waa kii fadligiisa waasac yahay caliimun oo cilmi badanoo meeshii fadligaas istaahashay meesha kale lagu kala yaqaana ilaahay yakhtasu wuxuu gooni yeela ilaahay biraxmatihi naxariistiisa wuxuu ku gooni yeela man qofku yashaau oo doono iyo ku gooni yeela ilaahay subxaanahu wa oo naxariistaas nebinimada ah qofkuu doono ku gooni yeela nabigeena ah islaamka oo lagu hanuunana qofkuu doono ku gooni yeela waa ummadda nebiga calayhi isalaatu wasalaam wallaahu ilaahay bilfadli lcadiimi fadli weynku u saaxiib ay wa min ahlilkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid ah man qof inta amanu haddii aada aamintid biqintaarin maal farabadan haddaad ku aamintid yuadiihi gudaye maalkaas gudaye ilayka adiga kuu gudaye ayaa kamid ah waminhum waxaa kamid ah ahlukitaabka man qof inta amanhu hadaad ku aamintid bidiinaarin hal diinaar hadaad ku aamintid laa yuadiihi diinaarka usan gudaynin ilayka adigu as kuu guday ilaa maa dumta intaad daa'imtid maahay qaa'iman ku dultaagan taagan caleyh korkiisa dul taagan war isii war isii xoolahayga aada leedahay oo saas kugu siiya maayo si kale aus kolka ahlukitaabka labadaas oo kala baxa qaarna haddaad maal fara badan ku aaminto iska dhaaf wax yar gamba kuga ogolan ku inkirayaa ku jiro qaar haddaad diinaar ku aamintid oo waxyar ku aamintidna ma arkaysaa yani waxaa jirta qaar haddaad wax badan ku aamintidna ku siinaya oon waxba lexjecla aan meeshaas lexjecladaysa aan u diidayno inuu amaado ammaanada fuliyo iyo qaar haddii wax yar aad ku aamintid aan ku ogolan inuu ku labadaba way leeyihin ahlu kitaabka ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم وحكمد من دول إن تأمنه هداد آمنتد بدينار دينار أدكو آمنتد لا يؤديه أسن قدر دينارك إليك أدكو أسن قدر إلا ما دمت إنت دائمتد معي قائما كدر تاغن عليك وكيش دول تاغن أو إسيلك إن إنت دائمتد معي ذلك قرد الآن تاسنا قرد الآن تاس أو أمانة أسن قدر صابت الرامة ثاaبت waa شhay فhمي بأنهم بsبب أنهم kuwaas أهل kitaabka ah qاalوu waxay yidhaahdeen laysa ma ahaanin calayna anoo korkayga في الأمنiyiiنa kuwa أمنiyiinta ee مشhrikiinta ee dhexdooda أمنiyiinta waa iyuu geer kula ujeeda sabiilun jid naguma laha oo na lagu eedeeyo ama na lagu ceebeeyo naguma laha yacni maxay leeyihiin nimankii ahlu kitaabka ah waa isla waaweyn waa isla korkoreeyaan waxay leeyihin dadkaan ahlu kitaabka ahayna idil maalkooda haddaan qaadano ceeb nagu ah inagaa maalka xaqnimo u leh anaga adduunkan xaqnimo u leh ilaahay wax alle wuxuu sameeyey inagaa ku xaq leh kolka ninka inuu ahlu kitaab yahay mase kale hadduu ahlu kitaab yahay yahuud yahay xoolihii waan wada leenahay waan siinayna ama hadduuna ahlu kitaabka ahayna ummadahan kale uu yahay ninkaas oo diimo kala haysto oo yahuud aan ahayn diimo kala haystahay kolka isaga waxa weeye xaq uma laha inuu noolaado xaq uma laha inuu wanaagsanaado xoolihii naga soo raacay oon kasoo naga soo gaaray inaan ka qaadano oo xalaashano waxba ceeb ma ah ceebku maliyin inaga xaq ule bay leeyihin waa yahuudu shaqadeedu wey ilaa maanta sidii bay iskaga socotaa siday hesho wax alli wixii adduunkan xoole ay ka helayso xaaraan iyo xalaal ma kala laha adduunkaas waxay xoole ka helayso siday ugu helayso idil bay ku dadaalaysaa ah, maxaa yeeley waxay leeyihin anaga abnaa ullahi waaxibahu anagaa irsaaqdana maalka ilaahay wey kolka addoomihi ilahay dhabta anaga weyaan bay leeyihin kolka inagaa ku haqli dadka kale xaq uma laha maadaama diin min kale ay haystaan saasay rumaysan yihiin sababtay u bixin layihiin waxa weeye xaqba looguma laha ninaan diintooda haysanin xoolihii ay ka qaadeen in uu weydiisto xaqba uma laha maxaa yeele kolka u horeysa xoolaha inuu helo ma ahayn saasay rumaysan yihiin dalika arinkaas gurid la-aantaasi haabatun waa shay sugan bianahum bisababi anahum ahlu kitaabkii qaaluu inay yidhahdeen sababteed laysa ma ahaanin caleynaa anaga korkayaga haddaan nahay yahuudi sabiilun jid korkayaga ma ahaanin yacni jid ay nalagu nalagu ceebeeyo ama nalagu yani nalagu dalbo in wixii aan celino jidkaas ina korkayaga ma ahaanin في الأميين أميين kuwa diinta تبع أجيران كو kasoo يهود هايستا وحي كسهروا إدري أجيران ويقولون وحي أرنا على الله إلهي فركيس الكذب بين أرنكاس وابيني أنا ذاكو حق له dadka kale xoolahooda idil waa qaadan karnaa laakiin iyagu ma qaadan karaan taas waa hadal been oo ilaahay ay ka sheegayaan goormi halkaa gaarin odooma ilaahay waa isku mid wahum iyagu oo yaclamuuna og iyay beentaa sheegayaan arinkaas inanu saxeeyo balaa arinkaas ka joogaa layidhi arinkaas ku joog laysa calayna fi lumiyiina sabiilinkaas ka joogaa layidhi calaykum sabiilun fi lumiyiina wayr korkiina wey maxaa yeelay man qofkii oofaa oofiya bicahdihi ballankiisa oofiya wixii ballan oo qaaday oofiya oo wataqaa iska jira rabbina iska jira oo ka cabsada oo ilaahay dartii wixii u oofiyahay faina allaha ilaahay yuxib lmuttaqiina muttaqiinta waa jecel yahay qofuu doonab ha ahaade adiga ballankii aada qaaday oofi cabso oo ammaanada aada haysid qofkii oo celi kolkaa muttaq baa tahay muttaqiin baa tahay kolkaa qofkaas ballanka u qaaday ummiyiinta ama heyr wuxuu doona ha ahaado qofkaas ammaanada aada u haysid ummiyiin iyo heyr wuxuu doona ha ahaado qofkii oofiya kaas waa muttaqiinta wey kolka kaas yaa toosan mahay anagaa reer hibil ah anagaa yahuud ah anagaa ka sarrayna ma jirto mabda'aas caamka ee wey ninka ballankiisa oofiy wuxuu doonaa u dhasha oo ilaahay ka cabsado wuxuu doonaa u dhasha kuwaas baa ilaahay jecel yahay mutaqiinta kuwaasa ka mid ah fa ina allaha yuxibu lmuttaqiina ina aladiina kuwii yashtaruuna iibsada bicahdillaahi ilaahay ballankiisa oofsada iibsada ilaahay ballankiisa waa maxay wax alle wixii oo na faray iyo wax alli wixii oo naga nahayay inaan ka soo baxno taasaa ka mid ah waa iska caam yeelaysaa ninkii cahdigaa ilaahay iibsado wixii ilaahay faray inuu kasoo baxo wixii ilaahay ka nahayay inuu ka joogsado cahdigaasuu iibiyey adduunyau ka doortay amanan qaliilan buu ku iibsaday amanan qaliilan buu ku iibsaday cahdigii ko iyo wa aymaanihim dhaaryaalkooda iibsada dhaaryaal yuu iibsaday amanan qaliilan ku iibsaday shaygaas wallaahi inaa anigu leeyahay yuu leeyahay wallaahi anaa lahaa xoolahaas anaa leh yuu ku dhaaranaya mana laha oo wuxuu rabaa wax xaaraan ah inuu ku qaato sidaas kolka laba shayba iibsa oo adduunya lagu iibsadaa waa haman qaliil ah wixii ilaahay ku faray awaamirtiisa iyo nawaahidiisa ee cahdigaas aad qaaday markaad tiri muslim baan ahay kaasood adduunyo ku doorataay samani qaliil yaad ku iibsatay dhaarta adiga oo dhaarto waxaan xaq ahayn aad ku dhaaratid inaad maal heshid darteed maal litaqtaqica litaq maalkiis inaad ku goostid dartii adugu dhaaratid kolkaana waxaad ku heshay waa taman qaliila ah wey ina aladiina kuwii yashtaruuna iibsada bicahdillaahi ilaahay cahdigiisa iibsado wa imaanihim daryaalkooda iibsado tamanan qaliilan taman yar ku iibsada ulaa'ika kuwaas laa khalaaqa nasiib lahum iyaga uma sugnaanin fi laakhirati aakhira dhexdeeda walaa yukallimuhum ullahu ilaahay kuwaas lama hadlo walaa yanduru ilayhim mana fiiriyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama mana fiiriyo oo fiiro naxariis ay ku jirta ma fiirinayo walaa yuzakiihim kuwaas ilaahay daahir maayo oo dunuubta iyo wixii ay xumaanka ay sameeyeen ilaahay kama daahirayo maalinta qiyaame iyagoo qurankooda watay imaanayaan walahum kuwaasi waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkasoo aliimun waxanuuniy yaa u sugnaaday waina minhum ahlu waxaa ka ah la fariiqan fariiq ba ka ah firqa ka ah kuwaasoo yalguuna laabaya alsinatahum carabyaalkooda laabayo oo l ku eelinay bilkitaabi kitaabka ku laabaya bilkitaabidaasi ama mudaafad qadirin ama xaabad ka dhigi labadaaba macnaha ku fiican yalguuna laabaya alsinatahum carabyaalkooda laabayo bilkitaabi bimushaabihi lkitaabi kitaabka ku eg ku laabayo kitaabka ku eg maalan aayadii yuu akrinaya towreed ahayd kelimadii xaq ahayd markuu joogo kelimadii xaq ahayd ku dhawaaqi maayo mid kale u eg oo waa tii xarakada laga bedeli ilan shaygan halkaan ereyga ah waxaa suurooy haddaa xarakada bedeshay macno kaloo yeelana haddaa dhibcda ka bedeshay macno kaloo yeelana kolka xarafkii waa xarafkii kolka waa maxay xarafkii meesha yeelay siduu xarakadiisa ahayda u dhibicsanaa uguma dhawaaqayaa si kale oo u eg ay ugu dhawaaqayaan si macnaha ay rabaan ay u gaarhaan si macnaha ay rabaan ay u gaarhaan kolka kuwa saas oo kalaa jira kolka kitaabkii way taxriifiyeen way taxriifinayaan lama garan maayo waa nin sheekh oo caalim ee ah, meesha fadhiyay eraygiiba ku dhawaaqaya ereygii erey lamid ah oo macnaha isaga oo raba lagu gaarayo ayuu ku dhawaaqaya xarakadii iyo waxbuu bedelaya kolka arabkii wuu laabaya yal wuuna laaba alsinatam carabyaalkooda laaba bilkitaabi bimushaabihi اlkitaabi kitaabka ku eg ku laabo oo kaas ugu dhawaaqo amahe yalguuna laabo alsinatahum carabyaalkooda laabo mutabisatan xaale ay tahay carabyaalkaas ku dheehano oo wata bilkitaabi kitaabkooda kitaabka iyo carabyaalkaas wata oo ku dheehan yihiin oo ay akrinayaan ee carabkay laabaano oo meeshii sax ahayd maa meel kale u laabaan oo ku dhawaaqaan meeshii yacnii xarakada kordhowga ahayd iyay ka laabanoo hoosdhadii u laabayaan maalan saas oo kale si rabaan usoo baxa darteed macnaha sidoo raba ay usoo baxaan darteed waad ogtihiin hadalka ereyga haddii la bedelo ereyga waxaa isku khilaafi karaa yacni xarakadu isu khilaafi karaa xarakadu isu khilaafi karaa iska dhaaf dhibiceeda wax kale kolka alsinatam carabiyaalkoodii laabaan multabisatan bilkitaabi kitaabkii towraad ahaa iyagu aribaalkaas ku dheehan yihiin oo ay akrinayaan marka ay akrinayaan oo aribaalkooda halkaas ay ku dheehan yihiin oo kitaabkaas ay ku hadlayaan iyo aribaalkooda laabaanoo xaqii intay ka taxriifiyaan bay si qallacon ugu dhawaaqaan maxaa sidaa ay u yeelayaan litaxsabuuhu kaa muxarafka ah oo carabkooda ay ku laabeen inaad milaysaan darteed min alkitaabi kitaabka ilaahay soo dejiyey mid ka mid ah inuu yahay inaad milaysaan darteed waxaan ay ahrinaya inuu kitaab yahay darka inaad maraysaa wamaa huwa mana ah kaa muxarafka ah min alkitaabi kitaabka ilahay soo dejiyin ka mid maaha wayaquuluuna waxayna yidhaahdeen huwa muxarafkaas iyagu ay gaareen min cindi illaahi ilahay agtiisa ku yimid wamaa huwa mana ah kaa muxarafka ah min cindi illahi ilahay agtiisana ma dadkay ku qasbayaan yacni dhiiradii halkay gaadhay nimanka diinta waraya hadday toosnaan waayaan adduunku wuu qarimaya maxaa kitaabka ilaahay iiga haysta haddii kitaabka ilaahay intay ka baan sheegaan ay leeyihiin waxaan kitaabkay ka mid yihiin ilaahay baa sidaa yidhi waxaan xagga ilaahayba ka yimaadeen ay leeyihiin adduunkii khatar wey halkaas fasaadka ka dhasha wax koobi karaa ma jiro ilaa ninkii caamada haddii loo sheego bis weysaas wayaquuluuna cala allahi ilahay korkiisa waxau alkadiba been oo kaa muxarafka ciisaa ku sheegaya wahum iyagoo yaclamuuna og inay been sheegayaan maa kaana ma ahaanin libasharin bashar uma ahaanin an yu'tiyahu اllaahu ilaahay inuu siiyo basharkaas alkitaaba kitaab inuu siiyo wاlxukma xukm inuu siiyo oo dadka dhexdooda lakala xukmo oo lakala fasliyo iyo nubuwata nebinimo inuu siiyo uma bacdigeed yaquula yidhaahdo linnaasi dadka uu ku yidhaahdo kuunuu ahaada cibaadan adoomo ahaada li anigu ii ahaada min duuni illahi ilaahay ka suko kama suurowda inuu ilaahay qof bashar ah iskugu daro saddex waxyaalood kitaab waafi alxukmu bayna annaasina waafi nebinimona waafi kolkaasuu yidhi dadkii wuxuu ku yidhi aniga oddoomahayga ahaadoo isoo raac iyo caabuda ilaahay ka soko u suurugeyso ilaahay ninkuu siinayo oo dadka imaam ugu dhigaya oo nebi ka dhigaya oo kitaabkiisa u dhiibaya wuu yaqaana ilaahay wuu yaqaanaa kolka kama suuroobo iminka magaciisa inaad ilaah ka dhigataa ma suuroobayso ma arkaysa nebi ciise inaad ilaah ka dhigataan ma suuroobo nebi maxamedna kama suuroobo nebi kastaba kama suuroobo maa kaana libasharin bashar uma ahaanin an yu'tiyaahu اllahu اlkitaaba inuu ilaahay kitaab siiyo basharkaas wاlxukma xukmin dadka dhexdiisa la kala xukmo iyo wاnubuwata nebinimo inuu siiyo uma bacdigeed yaquula uu yidhaahdo kuunuu ahaada dadii hawn cibaadan odoomo li anigu ii sugnaaday ahaada min duuni illahi ilahay ku suko walaakiinse lagu noqoye yaquulu wuxuu odhanayaa basharka intaa la siiyey kunuu ahaada rabbaaniyiina kuwa rabbi loo aaneeyey ahaada iyo dadku ku odhanaya kuwa rabbi loo aaneeyey waa maxay waa kuwa toosanoo ilaahay caabudu wey adigu sooma sooma tiraahda ninkaad aragtay inuu cibaado badan yahay oo ilaahay xaggiisa u go ninkan waa nin ilaah baa tiraahdo ninkan waa nin alla la yidhaahda ninka markii ilaahay loo aaneynaya waxa weeye daacada ilaahay iyo taqwadii iyo ilaahay inuu uhogaansiya iya ka muuqata iyaa ka muuqata kolka nebigaas wuxuu odhanayaa dadka anigu addoomo i ahaada odhan maaye wuxuu odhanayaa kuunuu ahaada dad yahawda rabbaaniyiina kuwa rabbi loo aaniyey ilaahay loo aaniyey oo ilaahay caabudo ahaada yuu odhanaya bimaa kuntum ahaanshihiini sababteeda rabbaaniyiinku ahaada tucalimuuna kuwii bara aad tihiin dadka alkitaaba kitaabka ilahay xaggiisa ku sudayay kuwii bara aad iyo bimaa kuntum ahaanshihiini tadrisuuna kuwa akrinaya kitaabka aad yani rabbaaniyinta maxay ku noqonayaan laba shay laba shay bay ku noqonayaan inay dadka kitaabka baraan inay iyaguna kitaabka dhexdooda akristaan ay ku camal falaan sidaas rabbaani lagu noqda dadka bar adna ku soco akriyo ku soco saas rabbaani lagu noqonaya bimaa kuntum ahaanshiina tucallimuuna alkitaaba kitaabkooda ka bara aad tihiin iyo bimaa kuntum ahaanshiina tadrusuuna kuwii kitaabkaas akrisanaya aad tihiin oo u akrisanaya ku camalfalaya bimaa kuntum taclamuunana waa la yidhaha bimaa kuntum ahaanshiina sababteeda ku ahaada taclamuuna kuwii og aad tihiin alkitaaba kitaabka kuwii og waxa ku yaala kuwii og aad tihiin iyo bima kuntum ahaanshin tadrusuuna kuwa kitaabkaas akrinaya sida uu yahay u akrinaya ku camal falay aatiin walaa yamurakum inuu idin faro walaa yamurakum inuu idin faro uma ahaanin yacni basharkaas oo intaa aan siinay walaa yamurakum basharkaas inuu idin faro uma ahaanin an tatakiduu inaad samaysataan almalaa'ikata malaa'igtii iyo alnabiyiina nebiyaalka arbaaba rabbiyaal inaad ka samaystaan idin ma ahaani bashar saddexdaa laiskugu dari kama suurooyo inuu yidhaah dadkii addoom ii ahaada koo waxaa kaloon ku suuroobin inuu dadkii faro oo yidhaahdo malaa'igta rabbiyaalka dhigta ama nebiyaasha rabbiyaalka dhigta intaa midna kama suurooyo kolkii hore waxaa la yidhi addoom ahaada inuu yidhaahdo uma haboono haddana dadkii inuu faro malaa'igta inay rabbiyaalka dhigtaan ama nebiyaalka inay rijaalka dhigtaan inuu farana uma ahaanin w haddaad walaa yamurakum walaa ya'murukumna waxaa weeye idinfari maayo saasaa u laqbeynaysaa walaa ya'murukum basharkaas idinfari maayo an tattakidu ilmalaa'ikata waannabiyiina arbaaban kolka kuwaan samaysanayay malaa'igta ama nebiyaasha arbaab ka samaysanayay ma aha wax xagga nebi ugu yimid waa wax iyagu ay samaysanayaan maxaa yeelay aya'murukum wuu idinfarayaa bilkufri kufri muu idin faraya ilan saasuu kufrinimo weeye bacda idu waqti bacdigi antum idinku muslimuuna kuwa hogaansan aad tihiin bacdigeed marka idinku muslintaan rabbi aad hogaansateen bacdigeed miyaa kufri idin faraya ilan taas waa kufrinima waidu waqti ka sheekay nebi maxamedow akhada allaahu ilaahay oo qaaday miihaaqa annabiyiina nebiyaalkii hore ahdigeedii lagu kalsoonaa oo qaaday oo waa maxay ahdigaa laga qaaday lamaa shaygii aataytukum aan idiin siiyo oo min kitaabin kitaab ah iyo wa xikmatin xikmo ah xikmadaasoo u soo galaysa nebinimadu aan idiin siiyo uma bacdigeed jaaakum akum idin yimaado rasuulun rasuul idin yimaado rasuulka oo musadiqun rumaynayo limaa macakum wax idinku maciina ahaayoo kitaab ah rumaynaya yimaado latu'minuna inaad rumaynaysaan oo rumaynaysaan oo rumaynaysaan bihi rasuulkaasi walatansurunahu ina isaga u hiilinaysaan kaasuu ilaahay ka qaaday nabiyaashii hora mid walba waxaa laga qaaday ballan baa laga qaaday maxaa la yidhi haddaan kitaabku siiyo oo xikmad aan ku siiyo xikmaddaas waxa weeyaan waa waxyaalaha kitaabka la xiriiro oo maanta ma arkaysaa oo ilaahay isaga xaggiisa ka siinayo nebigaas kaas xikmadda waa la yidhaahdaa nebinimada nafti waa iska soo gali kartaa laakiin maadaama kolkii hore aan yidhi mitaaqa nebiyiina waan ka daynaynaa kitaab iyo xikma xikmadana waxa weeye wax allo wixii wanaagsane dadka ku socdo wey oo kitaabkaas ayidayo annagaba nabigeena calayhi salaatu wasalaam qur-aan waa loo soo dejiyey xikmooyin fara badan oo kitaabkaas sharxaya ama ku luglana waa la siiyey waa la siiyey nebi kastaba saasoo ahaa kolka nebi kasta waxaa la yidhi markaan kitaabku siiyo oo xikmadna ku siiyo adigoo labada haysta kadib haddii oo kuu yimaado rasuul rumaynayo wax adigu aada warata haddaad gaadhid baan leehi waxaad ballan qaadaa rasuulkaas inaad rumaynaad u heelan waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi kastaba waxaa la yidhi haddaad nebi maxamed aada gaadhid inaad rumaynaysidood u hiilinaysid ballan qaad baa layidhi haddii aad gaadhid nabi kasta oo u hormaray saasaa laga ballan qaaday maadaama mid walba gooni looga ballan qaaday kulligood waxaa laga dhigay in meel lasugu geeyey ee kolkii meel lasugu geeyey la shiriyey ballantaa laga wada qaaday oo kale yaa laga dhigaya maxaa yeelay anigu haddii qof kasta ballan gooni aan ugu qaado oo ballantaas isku mid ay tahay taa aduu kaa qaaday taa ninkaa ka qaaday hadday isku war ay yimri waxay lama tahay anigoo idin uruurshay oo hal mar idinka wada qaaday waa isku mid ilaa halkay weeye kolka mindi gooni baa looga qaaday isku lagama wada qaado laakiin maadaama hal ballan laga wada qaadayo walow waktigooda haba kala fogaado makaankay jooga haba kala fogaade namin la shariyo hal mar laga wada qaadaa laga dhigay waid waqti ka sheekay akhada allaahu ilaahay uu qaaday miihaaqa nabiyiina nabiyaashii hore ahdigoodii lagu kalsoonaa oo qaaday ahdiga ballankii lagu kalsoonaa oo ka qaaday ballankaas waa maay lamaa shaygii aataytukum aan idiin siiyo oo min kitaabin kitaab ah iyo wa xikmatin xikmo ah uma bacdiga jaa'akum idiin yimaado rasuulun rasuul idiin yimaado rasuulkaasoo musadiqun rumaynay limaa macakum wax idinku maciina ee rumaynaya idiin yimaada latu'minuunna waad rumaynaysaan oo rumaynaysaan oo rumaynaysaan bihi rasuulkaasi walatansurunnahu waadna u hiilinaysaan u hiilinaysaan u hiilinaysaan ballankaas yaa laga qaaday qaala ilaahay wuxuu yidhi markii ballanka ka qaaday a aqrartum ma qirteen sidaas ma qirteen oo wa akhadtum ma qaadeen isrii calaa daalikum kiinaa korkiisa isrii ay cahdii ballankayga maku qaadeen fa aqrartum ma qirteen cahdigaas oo wa akhadtum ma qaadeen calaa daalikum kiina lasoo sheegay korkiisa oo iqraarkaasa isrii cahdigayga maku qaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen aqrarnaa waan qirnay oo waan qaadnay nebi kastaba saas yuu yidhi waan qaadno waan qirnay haddaan nebigaas gaarno inaan rumaynan u hiilin waan qirno waan gaarno qaala wuxuu yidhi ilaahay kolkaa fashhaduu marakaca qaarkiina qaarka kale maraka u noqdo ina cahdigaa qaadeen idinka isagoo marag fashhaduu marakaca oo qaarkiina qaarka kale marag ha ku noqdo oo ha ku noqdo wa ana aniguna min ashaahidiina kuwa marag macakum idinku micina marag ka mid ahay inaa sidaa qaadeen inaad sidaas qaadeen faman qofkii dawad tawallaa jeesta bacda daalika ahdigaas bacdigeed qaaridiisa bacdigeed qofkii jeesto kolka ahdigan laga qaaraya nebiyaasha ummadoodan bay ku jirta qofkii jeesta bacda daalika ahdiga sidaa loo qaaday bacdigeed qofkii jeesta fa ulaaika kuwaas hum iyaga alfaasiquuna kuwii jidkii toosna ka baxay ah oo faasiqiin ah iminka maxaa loo jeeda yahuud iyo nasaaro nebiyaashooda ballankii laga qaaday oo ay usoo gudbiyeen oo nebi maxamed inay rumeeyaan oo u hiiliyaan ah iyay ka baxeen wey macnaa ulidiis halkay u socota wallahu subxaanahu watacaala aclam lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin afa hayra illaahi yabguun afa hayra illaahi ilaahay diinkiisa heyrkii yay yabguuna yay raadinayaan walxaal lahu isag oo walxaal aslama oo islaamay lahu isaga oo u islaamay oo isu dhiibay man duul fi samaawaati samadaha ku sugan waalardi ardada ku sugan dawcan ogolaansho iskugu dhiibi ow karhan ama ma ahee qasbin la qasbinayo iskugu dhiibay yacni ilaahay samaawaadkii ardada wax alle wixii ku sugan isagay isu dhiibeen isagay u hogaansan yihiin amba ogolaansha ay ogol yihiin bay iskugu dhiibeen waa sida mu'miniinta nabiyaalka ilaahay soo diray raacay oo ilaahay subxaana wa tacaala cataacay uu karan ama qasbin ay iskugu dhiibeenna waxaa weeye qof kastaba ilaahay sida oo raba iyaa ku fisho qof kastaba ilaahay maamulkiisa ku fulo isaga amba ha ogolaado ama yaanu ogolaanayn taas loogiisa isdhiibidda laba weyn midna waa midaad ogoshahay waa tan bani aadamka laga rabo marka nebiyaalka loo soo diro oo isaga ikhtiyaarkiisa ilaahay ugu hoggaansanayo oo salaadii iyo wixii laga rabo oo fulinayo taas waa tan laga ajirsaynaya hawaaba laga siinayo midna waxa weeye makhluuqaadka ilaahay abuurto ilaahay xukumo ilaahay maamulo oo waxaa ilaahay qadira mahay wax kalaba aanaan qabsan karaynin weeyaan tan kalena taasina waxaa loo dhan yahay gaal iyo muslim iyo malaa'igi keyrba waa loo dhan yahay kolka ilaahay maadaama khalqiga oo dil isagay u hogaansan yihiin maadaama ay sida arrinta ay tahay ma ilaahay keyrkii diintii iyay raadinayaanba afa kayra diinillaahi ilaahay keyrkii diinkiisa diinka ilaahay keyrkii miyay yabguuna ay raadinayaan walahu iyadoo ilaahay aslama oo u hogaansamay man duul fi samaawaati samadaha ku sugan waalardi ardada ku sugan doowacan ogolaansho ugu hogaansamay wa karhan iyo bilqasab qasbin oo ugu hogaansamay wa ilayhi isaga intii kaana yurjacuuna loo celinayo haddana qul dheh nabi maxamedow aamanaa waan rumaynay aniga iyo intii i raacsanba billaahi ilaahay baan rumaynay wamaa shay baan rumaynay anzalnaa lasoo unzila lasoo dejiyey calaynaa korkayaga lagu soo dejiyey wamaa shay baan rumaynay unzila lasoo dejiyey calaa ibraahiima nabi ibraahim korkiisa lagu soo dejiyey wa ismaaciila ismaaciil korkiisa lagu soo dejiyey wa isxaaqa isxaaq korkiisa lagu soo dejiyey walyacquub wayacquuba yacquub korkiisa lagu soo dejiyey wal asbaati iyo awlaadii nabi yacquub firqooyinka u kala baxay asbaada asalkeeda laamaa laga soo qaatay laamihii ku abtirsanayay nabillaahi yuusuf nabillaahi yuusuf wuxuu dhalay laba-iyo toban canug buu dhalay oo wiil laba-iyo tobankaas waa laba-iyo toban laamood oo laba-iyo toban qabiilay noqdeen kolka asbaad baa la yidhaahda kolka intaasoo idil waxaweeye waxay ku socdeen diintii nebi ibraahim lagu soo dejiyey kolka kulligood maadaama diintii nabi ibraahim lagu soo dejiyey ay ku socdaan diintii kolkaa kulligood waa loo soo wada dejiyey diintaas wamaa shay baan rumaynay uutiyaa la siiyey muusaa nebiyullaahi muuse la siiyey oo towraad ah wa ciisaa nabi ciise la siiyey oo injiil ah waalnabiyuuna nebiyaalkii wixii la siiyey baan rumaynay min rabbihim xagga rabbigooda laga siiyey guud ahaanba laa nufariqu kala bixin mayno bayna axadin axad oo minhum nabiyaalkaa ka mid ah wanaxnu anagu muslimuuna kuwa hogaansan oo u saaf yeelay wejigoodii lahu ilaahay u hogaansan baanu nahay sidaas dheh oo kala qaadqaadi mayno diinta ilaahay nebiyaalka ilaahay kutubta ilaahay kala qaadqaadi mayno kulligood waan rumaysannahay waman diilkii yabtagi raadiya hayra alislaami islaamkii kayrkii raadiya diinan diin ahaan u raadiya falan yuqbala la aqbali maayo huwa diinkaasi oo kayrulislaamka ah minhu qofkii laga aqbali maayo ilaahay agtiisa islaam baa diin ah nebi aadam ka soo bilaab ilaa yowma alqiyaama islaam baa diin ah diinkaa iminka nabigeena oo soo sheegay sida oo nabigeena wax u rumeeyey oo mu'miniinta ay u rumeeyeen oo ilaahay lagu yahay kaas baa diintii ah diinta sidaas ah waxaanan ahayn ilaahay qofuu ka aqbalayo ma jiro diin kale hadduu haysto ma jiro wa huwa qofkaasi fi laakhirati daarta aakhira dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray iyo ka mid yahay kayfa sideebuu yahdillaahu ilaahay u hanuuniyaa qowman qowm u hanuuniyaa qowmka oo kafaruu kufriyey bacda iimaanihim iimaankoodu bacdigii kufriyey oo washahiduu mara kacay ana arasuula rasuulkii nebi moxamed ah calayhi salaatu wasalaam xaqun xaq inuu yahay ku marakacay oo wajaa'ahum isaga ay u yimaadeen qoomkaas ay u yimaadeen albayinaatu mucjizooyinkii cadcadaa oo nebi moxamed nimadiis inay sax tahay qur-aanku lagu soo dejinaya inay sax tahay mucjizooyinkii aayaadkii cadcadaa ay u yimaadeen bacdigeed kufriyey sideedaa qofka qofkaasi ilaahay u hanuuninaya kolka kuwaas waxa weeye oo kayfa iyo waa iska caam baan ka dhigaynaa waxaa soo gali kara kuwii rumeeyey diini nabigeena intaan la soo dirin nebinimadiisa rumaysnaa oo markii nabigeena la soo diray kadibna nabigeeni raaci waayey nimankii ahlukitaabka kitaabka kolkii hore way rumaysnaayeen nebi maxamed inzil inuu aakhirka ilaahay soo diray oo qur-aan ku soo dejinayo ilaahay laakiin markii la soo diray kadib ay arkeen nebigiis tilmaantiisa ay ku arkeen kutubtooda inuu yahay markay arkeen kadib iyo haddana beeniyeen kolkaa kuwaas way soo galayaan waxaa kale soo galaya kuwii nebiyaashii hore nabi muuse iyo nabi ciise rumaysanaa oo markii nebi maxamed calayhi salatu salaam lasoo diray ay raaci waayeen kuwaas way soo galayaan waa hadal caam e eh, weeye kulliba waa soo wada galayaan kayfa sidee buu yahdillahu ilaahay u hanuuniyaa qowman qoom qowmka oo kafaruu kufriyey bacda iimaanihim iimaankoodu bacdigay kufriyey oo iimaanka bacdigeed ay kufriyeen saddex saddexba way soo galaysaa yan masalan nebiyaashii horay rumaysnaayeen markaasaa markii nebi maxamed lasoo diray bay diideen kolkii hore mu'miniin bay ahaayeen nebigooday rumaysnaayeen nebi maxamed markii lasoo diray diideen kolka bacda iimaanihim bay kufriyeen waxaa kalee soo galaya kuwa kolka hore nebiga calayhi salaatu wasalaam in lasoo dirayo rumaysnaa oo kutubtooda ku arkay oo nebi maxamed rumaysnaa markii ficlan lasoo dirayna raaci waayo diiday way soo galayaan waxaa kalee soo galaya kuwa nebigeenaba raacay markii dambena ridooday iimaankooda bacdigii kulli way soo wada galayaan intaasoo idil isku mid weeye oo washahiduu marakacay ana rasuula rasuulka nebi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam xaqun xaq inuu yahay ku marakacay kacay oo wajaa'ahum lbayinaatu aayadihii cadcadaa ee nebigi inuu nebinimadiis ay sax tahay aayadihii caddaynay ay u yimaadeen wallaahu ilaahu laa yahdi lqowma adaalimiina qoomka aalimiinta ilaahay ma hanuuniyo kuwaas oo kale ilaahay ma hanuuniyo ulaa'ika kuwaasi jazaa'uhum abaalkooda anna calayhim korkooda inay ahaatii wey lacnat allahi ilaahay lacnadiisii iyo almalaaikati wa lacnat almalaaikati malaaigta lacnadeeda iyo annaasi wa lacnat annaasi dadka lacnadooda ajmaciina dhammaanba lacnadaasay ku nool yihiin adduunya iyo aakharaba khaalidiina xaal in kuwii waarayo fiihaa fii tilka lacnati lacnadaas xagga ilaahay xagga malaa'igta xagga dadka ka timid dhexdeeda kuwii ku waarayo laa yukhafafu lama fududeeyo canhum iyagu xaggooda alcadaabu cadaabka lagama fududeeyo marba mar ka dambaysa cadaabkoodu waa sii ziyaara waa sii adkaadaa walaa hum iyagu mana aha yandaruuna kuwa loo kaadshif oo marba hadday sidaas ay xaalkoodu yahay inta loo kaadiyay bal u kaadiya layihah laga neefiyey cadaabkii ama layidhah bal ha loo sugo midna ma jirto ila aladiina kuwii maahe taabuu tawbo keenay ee kufrigaas ka towbo keenay oo waaslaxuu wanaajiyey wixii ay fasaadiyeen faina allaha ila aladiina kuwii maaya taabuu toobo keenay min bacdi daalika kufrigaa bacdigii toobo keenay oo waaslaxuu maa afsaduu waxay fasaadiyeen wanaajiyey faina allaha ilaahay hafuurun ku dhaafid badan wey dembiga raxiimun oo naxariista kuwa iminka aan soo sheegay oo bacda iimaan sidaa u kufriyey haddii ay ku dhintaan waa ahlu wey laakiin isla markaa ay sidaa bacdi iimaanka ay kufriyeen haddii ay soo hanuunaan ay towbo keenaan ilaahay haddana subxaanahu wa tacaala waa u dambi dhaafa ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey bacda iimaanihim iimaankooda bacdigii kufriyey uma bacdigeed isdaaduu ziyaadsaday kufran kufrin ziyaadsaday ilaa antay sakaraadka oo ka qabto kufrigaas ay ku jiraan lan tuqbala la aqbali maayo towbatun towbadood la aqbali maayo wa ulaa'ika kuwaas hum iyagu addaalluuna kuwa lunxun weeya aayaddaasi iyo aayaddan isku macno ma sheegayaan taasi waxa weeye dad bacda iimaankooda kufriyey waxaa loo furay hadday sidaas ku dhintaanna waa ahlunaar haddii ay towbo keenaanna waa laga aqbalayaa kuwan waa maxay bacda iimaan bay kufriyeen may towbo keenin kufrinimadii bay ku jireen ziyaadsadeen kufrinimadii bay ziyaadsadeen ilaa inta sakaraadka uu ka qabanayo markay arkeen sakaraad inuu qabtay oo dunyada kasii socdaan oo adduunyihii aan waxba uga harin ay arkeen iyay towbo keeneen kuwaasi towbadooda laga aqbali maayo towbada waxaa la aqbalaa intaanu qofka sakaraad noqonin ayaa la aqbalaa ilaa intaas haddii oo kufrinimadii oo ku jiro waxba laga aqbali maayo in aladiina kuwii kafaruu kufriyey bacda iimaanihim iimaankoodii kufri bacdigeed kufriyey oo iimaankoodaas waa maxay saddexdii aan soo sheegnay in wey iyaga nebiyaashii hore rumaysay ee nebi maxamed ku kufriya ama iyaga kolka hore nebi maxamed inuu nebi yahay rumaysanaa kutubtooda ku arkay ayaa markii nebi maxamed lasoo diray diideen ama ma ahe intay nebi maxamed rumeeyeen bacdigeed bay ridoobeen laakiin waa sidii kuwii hore oo kale laakiin maxay kaga duwan yihiin kuwaas aan soo marnay hadday tawbo keenaan intaas sakaraadka qabanin waa laga aqbalaya kuwaana markay sidaas u gaaloobeen kadib kufrinimaday siyaadsadeen ilaa inta sakaraadka oo ka qabanaya markaasay toobo keenay markaas laga yeeli maayo markaas lagama yeelayo kuwii hore oo laga yeelay waxay ahaayeen kuwa aan kufrinimada siyaadsiga ay siyaadsadeen aan gaarsiisnayn ilaa sakaraadka oo ka toobo keenay ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey wamaatuu dhintay wahum iyaga oo kufaarun kufaar ee dhintay falan yuqbala la aqbali maayo min axadihim iyagu midkooda lagama aqbalayo milul ardi ardida muggeeda dahaban oo dahaba laga aqbali maayo walow iftadaa hadduu isku furto bihi milul ardiga hadduu isku furto laga aqbali maayo kanna waxaa weeye waa niman gaalo ku dhintay gaalnimo ku dhintay ama kolka horeyba gaalo ahaayeenoo gaalnimadeeda ku dhinteen ama iyaga oo iimaan laga helay bacdigeed bay gaaloobeenoo gaalnimadeeda ku dhinteen xataa waktigii sakaraadka ma ay towbo keeneen gaalnimaday ku dhinteen kuwaasana aakhare hadday yidhaahdaan cadaabka waxaan iskaga furanaynaa maal laga yeeli maayo kolka saddex saddexda aayadood mid waliba macno gooni eeday sheegaysa isku macno ma aha tii hore waa dadkii kii hore waxay sheegaysaa dadka gaalnimada ee bacdi iimaankooda gaaloobay waxa u furan baaba tawba hadday tawbo keenaan sakaraadka ka hor waa laga aqbalaya kan ku xigtana waa kuwa bacda iimaan gaaloobay oo gaalnimadii siyaasiday ilaa inta sakaraadka oo ka qabanayo oo markaa tawbo keenayo kuwaas laga yaali maayo kuwa anu waxaa weeye waa kuwa gaalnimadaba ku dhintay ama kolkii horeba gaalnimaa iska ahaadeen ama bacdi iimaan ha gaaloobeen gaalnimadayba ku dhinteen haddayba ku dhinteen laga yeeli maayo aakhare inay cadaabka iska furtaan kolka saddexda aayadood mid weli macno gaar ay ah bay sheegaysaa ma aha in lasoo celceliyey yacni waa la faahfaahiyey sida yacni oo u socdo iimaanka iyo kufriga sida u socdo haddii oo towbo keeno sakaraadka kor waa laga aqbala haddii ilaa sakaraadka oo sidaas oo u wado oo yidha markaasan towbo keena laga yeeli maayo haddii waqtiga sakaraadkan oosan towbo keenin gaalnimada oo ku dhintana isagana waa saas oo kale isagana la